الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته waxa aynu in shaa allahu tacaala wixii suurtagala ka tilmaami doonaa xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay almu'minu ya'lafu wa yu'lafu walaa khayra fi man laa ya'laf walaa yu'laf wa khayru nnaasi anfacuhum linnaas xadiidkaasi oo imaamu daar qutni iyo saaxibu adiyaa almukhtaar baan filayaa soo arooriyeen sheekh alalbaanina silsiladiisa saxiix uu ku tilmaamayo xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sifaynayaa qofka mu'minka ah iyo nooca wiyey qofka mu'minkaahi waa mid lagu soo hirto isna dadku ay soo dhoweeyaan oo aanay ka hanin yacni waa qof dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisu ay keensanayso dadku inay ku soo hirtaan oo ku soo ururaan dadka badh ayaa ah dad aan dadku jeclayn oo aanay u imanin amase markay arkaan isagoo soo socda ay ka weecdaan ama aan golahu fadhiyo aanu ahayn golo dadku ay ku soo hirtaan ama meeshuu deegaanka ku yahay aan cidina usoo qasdinin laakiin qofka mu'minkaa buu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waa qofkaasi dadku ay ku soo hirtaan ee dadka soo dhoweeya ee sooduma iyaguna ay soo dhoweeyaan kadib buu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa khayru nnaasi anfacahum linnaas waa gobolka aan xadiidka rabno caawa inaynu sharaxno wa khayru nnaasi anfacuhum linnaas dadka waxa u khayr badan buu nebigu yidhi dadka waxa u khayr badan anfacuhum linnaas ka dadka ugu nafci badan ugu waxtar badan qofka mu'minka ahi meeshu joogaba waa waxtar si awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy dadkaba waxa ugu fiican qofka dadka ugu waxtarsan waxtarku iyo qofku waxa uu qabanayo oo la tilmaamayo inuu qofka muslimka ahi uu yahay dad oo dhan qof anfaca lama laha waa anfachum lilmu'miniin lama odhan xadiidka u fiirso wa anfachum linnaas baa la yidhi waa dadka qofka ugu waxtar badan isla xadiid labaad oo jaaber laga warinaya imaamu muslim soo saaray nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay man istataaca minkum an yanfaca akhaa falyafcal marka ay sheeg sheegeen cid wax dadka ku akh akhridaa inay jirto oo wax ku tufta ayuu nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam man istaطaaca minkum an yanfac akhaah qofka idinka midee awooda walaalkii inuu wax taro falyafcal ha yeela buu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam haddaba nafcigaasi nafci dunawiyana wuu noqon karaa nafci ukhrawiyana wuu noqon karaa qofka waxtarkiisu dadku inta badan waxtarka adduunyay jecel yihin laakiin waxaa ka mudan waxtarka aakhiro ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa bini aadamku dhammaantii inuu khasaare ku sugan yahy in alle soo reebay mooyaane wاlcasr in اlinsaana lafii khusr ila اladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw bاlxaqi watawaasaw bالصbr rabu samaawaat baa dhaaranaya markuu dhaartay kadib ayaa ilaahay wuxuu leeyahay ina alinsaana la fii khusr dad aayaddaa u fiirsato marka hore waa qasam iyo dhaar baa lagu bilaabay marka labaadna waa jumla ismiya marka saddexaadna innoo xarfu tawkiidaa lagu daray marka daba shanaadna maxaynu idhahnaa laan baa lagu daray intaasoo dhami luqa alcarabiya waa adawaatu tawkiid bay idhahdaan wax markaad rabto inaad adkayso oo senteniskaa sida ugu adag ee loo sheegi kara aad u sheegto ayaa ilaahay u sheegayaa subxaana wa tacaala ilaahay intuu dhaartay buu wuxuu leeyahay aadanuhu insaanka qofka la yidhaahdaa khasaaru ku sugan yihi wax kasta uu yahay yaa laga soo reebay yaa laga soo reebay waxaa laga soo reebay bes aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr kuwa afar sifo laga helay iimaan laga helay camal wanaagsanna laga helay xaqana dardaarma sabirkana isu dardaarma xaq iyo sabirkaba isu dardaarmaya yacni waa qof diintana ku camal falay dadka kalena diinta gaadhsiinaya waxay yidhaahdaan qofka daacigee dadka diinta ugu yeedha wa anfacu nnaas aynamaa xal waa qofka waxutar waxtar ugu badan meel kasta uu joogaba matalan rususha iyo ambiyadu waa dadka koowaad ee bini aadamka xaqa ugu yeedha waa dadka koowaad ee isku daya dadka inay naar ka badbaadiyaan waa dadka koowaad ee dadka ugu yeedha inay janno u horseedaan sida awgeed iyagaa ugu anfac badan aakhiro adduunba mabaadi dadka anfacaysay keenaan haddaynu qur-aanka in yar u fiirsanno suurad baa qur-aanka ka mid a ah la yidhaha suuratu yuusuf suuraddaa ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu kaga warramayaa nebigaasi nebi yuusuf la yidhaahdo qisadiisii oo dhammaystiran waa suuradda qura ama meesha qura qiso kaamila oo saa u dherarin maca tafaasiil hay qur-aanka ku soo aroorto waxaan uga dan leenahay markaa meelo yaroo ka mida qisada inaynu tilmaamno nebi yuusuf wuxuu noqday qof waxtara maxaa caddaynaya waxtarkiisa intaynan meel kaleba tegin dembi aanu lahayn baa lagu qaaday dabeetana xabsuu galay ilaahay wuxuu leeyay wa dakhala macahu sijna fatayaan laba wiil ayaa xabsiga la galay labadii wiil way riyoodeen midi wuxuu ku riyooday isagoo khamri tuujinaya oo samaynaya midna isagoo khubus madaxa ku sida oo shimbiro ka cunayaan nebi yuusufna cilmiga ru'yada ilaahay baa baray subxaana wa tacaala ru'yada sida loo fasiro ru'yada iyo fasirkeedu waa cilmi ru'yadu mar waa min ashayطaan marna waa min allahi subxaana wa tacaala ta min allaahigi waa juzun min alwaxyi ru'yada dhabta ahi markaa imaa inay tahay sidaad u aragto aanay ta'wiilba u baahnayn laakiin in badan inay ta'wiil u baahataabaa la arkaa ka ta'wiilka u baahanayna qad yusiibu اlmufasiru aw اlmu'awil waqad yukhطi waanu asiibi karaa waanu qaldami karaa oo dee dadka dadkii u aqoon badnaa nebigu subaxii markuu fadhiisto salaada subax ayuu odhan jiray war xalayaa riya arkay waanu fasiraa dabeetana saxaabaddu waxay sheegi jireen wixii ay arkeen dabeetana wuu u fasiri jiray maalin dambe subax baa nin wax sheegay abibakr baa yidhi ilahay rasuulkiisa iyo bal aniga maanta iguda anigu aan fasiraya abibakr baa fasirkii u dhaqaaqay markuu fasiray ayuu nebigu ku yidhi akhطata wa sabt ina waad garatay inna waad la weyday baa la yidhi idan hadduu abibakarba la waayayo cid kalena inay la waayi karto fasirka waa iska macruuf calaa kulli xaal nebi yuusuf ambiyada iyada tooda waa waxyi ilaahay uu waxyoodo nebi yuusuf riyadii uu arkay wiilashaasi riyaday arkeen waxay leeyihin noo fasir laakiin meesha aan uga dan leynay waxa weeyaan aayadda gebagabadeeda innaa naraaka min almuxsiniin bay leeyiin isagoo maxbuusa ayaa waxay leeyihin waxaanu aragnaa inaad tahay qof muxsinah qof ixsaan badan qof dadka hagaajiya inaad tahay ayaanu ka markhaati kacaynaa bay leeyihin idan isagoo maxbuus ah ayuu muxsin ahaa oo maxaabiista iyo dadkan uu la xidhan yahay wanaag u sheegayaa khayr kale ka faa'iida ah uu ahaa qof muxsin oo soo dhoweynaya waxaa kaloo aad ka garan kartaa walaaladiisii godka ku riday ee dabeetana kaga tegay ee ilaahay badbaadiyey beri dambe ay u yimaadeen oo wada hadal dhex maray waa kii walaalkii kala hadhay dabeetana waxay yidhaahdeen yaa ayuha alcasiizu ina lahu aban shaykha wuxuu leeyahay aabbo weyn oo caynkaasi oo noo soo daa innaa naraaka min almuxsiniin bay uga markhaati ka cayaanayaan isagoo garanaya inay kuwii godka ku ridan yihiin ayay haddana iyagu waxay uga markhaati ka cayaan inuu muxsin yahay oo iyaga uu in badan u samafalay oo u ixsaan sameeyey oo aanu waxbaba u de aanu waxbaba bale inay mar labaad dulminayeenoo lahaayeen kan yari hadduu xaday mid ay oo ka horreeya tuug ahaa bay leeyihin isagiioo hortaagan yihin in yasriq in yasriq faqad saraqa akhu lahu min qabl walaalkiisii hore tuug ahaa waana yuusufka ay la hadlayaan ninkay beentaasi ka sheegayaan haddana waxay uga markhaati kacayaan inuu isagu muxsin yahay sidan uula dhaqmay isla nebi yuusuf haddaynu qisadiisa meel kale ka tilmaamno saddexaad isagoo xabsiga ku jira oo dulmi ku xidhan oo dembi aan ku caddaanin lagu qaaday oo naago marmarsiiyo u sameeyeen oo eshtakeeyeen oo weliba la xidhay markii ay u muuqatay boqorka inuu yahay nimaan waxba geysanin markay u muuqatay kadib saa qur-aanku tilmaamayo ay u caddaatay nebi yuusuf inaanu waxba geysanin ayuu haddana xidhay iyagoo leh warkaa laga sheeg sheegay guriga boqortooyada iyo waxaa si loo ilaabo isagaan kayska saaro oo isagu xabsiga ha galo xabsiguu galay isagii ay dulmiyeene xabsiga ku xidhnaa ayaa boqorkii riyooday boqorkii markuu riyoodayna xaashiyadiisii iyo dadkiisii buu u sheegay riyadii oo yidhi yaa fasiraya waxay yidhaahdeen adgaahu axlaam garan mayna baa la yidhi riyadatan si loo fasiro ma garan karayno akhiiran labadii nina uu riyada u fasiray oo midna uu yidhi waad bixi doontaa midna yidhi adigu bixi maysid kii baxay goormuu ayuu wuxuu ku yidhi war bal waxaad xasuusisaa kayskaygii dee dembi layma haysta haddana meesha waa iskaga jiraaye bal xasuusi markii uu xaashiyadii boqorkii iyo meelihii yimi waabuu iska ilaabay nebi yuusuf baa badkalu iska galay kiibaa xasuustay markaasuu yidhi xabsiga waxaa jooga nin fiican oo riyooyinka fasira boqor haddaad i dirto oo ninkaa ii dirta inaan u tago riyadaadii fasir baa loo helaya taawiilkeeda waa la garan doonaa markii dadkii kale riyadii garan waayeen buu yidhi baloonad u tagoo soo fasir dheh waa u yimi waxay dhahdeen boqorkii riyadan buu arkay yuusufu ayuha sadiiqu aftinaa fii sabci baqaraatin simaanin yakulna ya'kuluhunna sabcun cijaafun waxay u sheegteen warkoodii waxaad nooga warantaa bay dhaahdeen toddoba saac oo oo toddoba engegani cunayaa iyo toddoba saabuuloo cagaaran iyo toddoba kale oo yabis ah engegan nooga warran bay idhaahdeen adiga hadda inta ay ku xidhato dowladiyo haddana ku dulmido ay ku yidhahdaan riya noo fasir maxaad odhan lahayd warardo iska taga waxba idin fasiri maaye ila meel bay kugu haystaane weliba waxay intaa ka sii daran haddaad ogtahay riyadu inay sheegayso inay jabayaan maxaad yeeli lahayd inay jabayaan nebi yuusuf muu odhanin war gaalatiina dhaafa muu ku odhanin war waa nimankii dulmiya waxba idin fasiri maayo iska taga muu ku odhanin intaanan idin fasirin xabsigayga sii daaya muu odhanin horta kayskayga ka warrama ee bilaash isagoon waxba kale ka codsan waxna samaynin ayuu riyadii u fasiray weliba wuxuu u sheegay khidadii uu ku badbaadi lahayd waddanka masr markaasi oo uu deganaayey shan iyo toban sano nidaamka dhaqaale ee waddankaasi ku badbaadi karaa buu nebi yuusuf ka warramay wuxuu yihi toddoba sano oo barwaaqaaba baa idin soo maraysa toddobadaa sano wixii aad beerataan waxaa cunaysaan mooyaane waxa kale sideeda kayd ugu dhiga ha taabannina toddobadaasna sanad walba barwaaquu noqon raashin fiican baa idin go-i doona waxaa aa beerataan inta yaraa cuntaan mooyaane inta kale kaydiya toddoba sannadood kaydkiinu ha socdo waxaa ka dambayn doona buu yidhi toddoba sannadood oo abaar ah wa aan waxba idin bixi doonin toddobadaasi waxaa cunaysaan wixii aa kaydsateen toddobadii sannadoodee hore kadib waxaa iman doona buu leeyahay caamun fiihi yuqaasu nnaas sanadaa barwaaqaysan doontaan oo wixii loo sheegay waxay ahayd toddoba iyo toddoba sac iyo toddoba sac ama toddoba saabuul iyo toddoba saabuula ah. hadday afar iyo tobanka ahayd sanadka shan iyo tobanaad xagguu ka keenay waxay culimmadu yidhahdaan dee haddii toddoba barwaaqaa la sheegay oo toddoba kaloo abaara la sheegay dee waxaa ka dambeeya waa inuu noqdaa sanad barwaaqa ah ilaa haddii kale waxaa la odhan lahaa sideed abaaraa ku xigaysee nebi yuusuf markaa wuxuu u sheegay shan iyo toban sannadood khitadii ama balaankii waddanku uu kaga bixi lahaa abaarta iyo dhibta buu sheegay waxna kama dalbanin waxna muu weydiisanin waxay tilmaamaysaa qofka muslimkii inuu yahay qof waxtara ah. waxtar buu yahay hadduu dhul gaaleed iyo hadduu dhul muslim joogaba hadduu dad muslima la nool yahay iyo hadduu dad gaala la nool yahayba waxtarkiisa koowaad oo ugu muhiimsani waa inuu dadka naarta ka badbaadiyo waxtarka koowaad waa inaad dadka diinta u sheegtid waa inaad dacwo ugu yeedhid waayo qofka noloshiisa adduuniya ta aakhiraba waad badbaadinaysaa haddaad jidka quman tusto waxtarka labaadna wixii adduunye aad tari karayso ama caqliyaad ku kordhin karayso waad ku kordhinaysa muslimku gaalko dham isku mid maaha gaalka muxaarabka aad dagaal iskula hortaagantihiina dee goob dagaala joogtaan waa masalo laakiin kaa wada degantihiin aan dagaal idinka dhaxaynin in wax la taro lama diidana si awgeed buu nebi yuusuf gaaladii xidhatay ee uu la deganaa waddankaa dadka ku nool oo dhan si uu u badbaadin karo ayuu u sheegay khudadii ay ku badbaadi lahaayeen bale waxaad garan kartaa xadiidka bukhaari warinayo markii muslimiintii maka joogtay gaaladu ay dhibtay aada dhibaatadu ugu badatay ayuu maalintii dambe abibakar is yidhi hijrood dhulkaa xabashida iyo meelahaas ka qabo maku ka baxa meel barkil khamaad la yidhaahdo markuu marayo ayaa waxaa la kulmay ibnu duqina nin la yidhaahdo ninkani waa odaygii qabiilo qaarna la yidhaahdo mushrikiina qabiilo gaaleed ayuu yahay suldaan ama ugaas ama caaqil waxaynu sheegno ninkii baa wuxuu ku yidhi abibakar buu gartay war abibakarow ayna turiidi ya abibakar buu yidhi xaggaad ku socotaa abibakar wuxuu yidhi akhrajanii qowmi tolkay baa isoo saaray maka kamaan baxeene tolkay baa isoo saaray dabeetana waxaan rabaa dhulkaa ilaahay inaan iska socdo rabbi caabudo saa'ix inaan noqdo saa'ixa waxaa la yidhahdaa berigii hore waxaa jiri jiray dad cibaada isaga baxo safra oo meel ay u socdaan oo gaari aanay jirin iska dhaqaaqow waxaan rabaa buu leey inaan saa'ix dhulka ilaahay ku noqdo oo ilaahay carrigiisa ku caabudo oo iska tago ile tolkay isaar buu leeya ibnu daqina wuxuu ku yidhi abibakara oo adigoo kale nin la saaro ma tihid macquul maaha yacni abibakar oo kale in la soo saaro waayo in lagu saarana ma aha inaad adna iska baxda ma taasina sax maaha buu leeyahy sababtu waa maxay fainaka tuksibu اlmacduum watasilu الraxm الraxim wataxmilu اlkal wataqri الضayf watuciinu calى nawaa'ib اlxaq wuxuu ku yidhi adigu waxaad ahaan jirtay dadka aan waxhaysan qof wax siiya waxaad ahaan jirtay dad nin qaraabada xidhiidhiya waxaad ahaan jirtay qofka culus nin culayska ka roga waxaad ahaan jirtay nin martida soora waxaad ahaan jirtay mashaakil oo dhan nin dadka uga gargaara abibakar markaa maxaa lagu sifaynayaa qof naaficad bulshada ku dhex ahayd baa la leeyay qof waxtara oo bulshadu waxay u baa ninkana waa nin gaaleed kama warramayo aakhire iyo dadkaad hanuunin jirtay kama warramayo isagu wuxuu wax ka warramayaa waxtarkii adduunyo saa daraaddeed wuxuu leeyahay war nin tolka xidhiidhiya oo masaakiinta wax siiya oo dadka dhibtu ku timaado dhibta ka qaada oo martida soora oo nawaa'ib ilxaq oo dhan dadka ugu gargaara ahayd saa daraaddeed nin la bixiyo ma tihid buu leeyahy ibnu daqina weedha uu ku leeyahay abibakar waa weedhii khadiija ay u deliishanaysay nebi maxamed nebinimadiisa khadiija radi allahu canha markii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyuu ku soo degay koowaad wuu cabsaday isagoo cabsanaya buu guriga yimi oo le iddada iddada oo ay ka khadiija markaa waxay tidhi wallaahi laa yukhzika allahu abada ilaahay baan ku dhaartee inaan rabbi weligaa ku hoojinaynin nebi maxamed haddaad tahay balaaye arki maysid bay leedahay waana waxyigii ugu horreeyey waayo maxay sidaa u leeday dhaqankiisii bay ka warramaysaa intan abibakar lagu sifeeyo kale ku sifaynaysa waxay leedahay waxaad ahayd nin qaraabada xidhiidhiya oo dadkaan waxaysa wax siiya oo dadka dhibta ku timaada dhibta ka qaada oo martida soora oo wanaaggaasi sameeya qof wanaagsanna wa hal jazaa alixsaana ila alixsaan qof wanaagsanna alle subxaana wa tacaala dhib ma tusiya bay leedahay idan ama abibakar ha noqoto ama nebiga ha noqoto calayhi salaatu wasalaam waxa loogu tilmaamayo inay dad waxtara bulshada ku dhex ahaayeen oo mid waynu isla qarsanoo dee diin inay dadka ugu yeedhayeen oo aakhiro oo ah waxa muhimka ah waayo adduunka wax kastoo aad ku soo mara waa wax yar adduunka waxaad joogtaa waa kontan lixdan toddobaatan sannadood marka cimrigaaga la eego nololeed waa inta inaha ugu yar bay ka mid tahy si aakhira tegi oo aan laba dhimanaynin qofka aakhiro sababtiisa ilaahay kugu badbaadiyaa waa kaaga nafci badan yahay dunida ciddii wax ku tarto o dhan waayo dunida waxay ku tareen waa wax lixdan sano un lagu badbaadaabay bay ahayd haddiiba ay wax weyn ku tareen laakiin qofka aakhiro ku badbaadiya waxaad ku badbaadda kuu sheegay ama kuu tilmaamay ama ku tusiyey noloshaadii haddii dhabta ahayd buu badbaadiyey cadaab ilaahay buu kaa badbaadiyey nololaan dhammaan lahayn ayuu khayrkeeda ku tusay sharkeedana kaa badbaadiyey idan qofka muslimka ahi waa qof dadka inuu badbaadiyo aakhiradooda iyo adduunkoodaba ku dadaalaya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dadkii u shaqeeyey waxaa ka mid ahaa wiil yaroo yuhuudiya wiil yaroo yuhuudiya ayaa nebiga shaqaalihiisii ka mid ahaa dabeetana maalintii damba waxaa loo sheegay wiilkii inuu xanuunsanayo oo guriga aabihii uu jiifo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu soo baxay dabeetana gurigii wiilkuu yimi wiilka madaxiisuu fadhiistay wiilku aada buu u xanuunsanayaa marka nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay inuu sii socdo aslim buu ku yidhi war yaa wiilow war slaam wuxuu ka cabsanayaa nebigu wiilkaasi intuu gaalnimo ku dhinto inuu cadaab gala de dabeetana wuxuu ku leeyahy nebigu alayh isalaatu wasalaam war islaam wiilkii markaa aabbihii buu eegay aabbihii baa wuxuu ku yidhi aic abalqaasim maqal wuxuu nebi moxamed kuu sheegayo yahuudda iyo dadkii waktigaa noolaa nebi moxamed alayh isalaatu wasalaam inuu nebiya cid waliba waa garanaysa laakiin dana iyo masaalix kale iyo wax kaloo ilaashanayaan bay u diidanaayeen aad ka garan kartaa kuwii ugu waaweynaa ay ka soo horjeeday muxuu aha abujahl abujahl culamaai taarikh waxay soo naqlayaan inuu lahaa reer banu hashimi anagu waanu beretami jirnay laba qabiilo loolamaanu ahayn waxbay bixiyeeno waxbaanu bixinay kanbay sameeyeen wax waloo ay sameeyeenba waa la samaynay buu leeyahy nagamay badinin haddaanu reer banu maqzuum nahay nagamay badinin reer bani cabdimunaafkani ama reer bani hashimkani nagamay badin ilaa ay markii dambe sheegteen buu yidhi nebi baa naga mid ah haddaanu anagu nebi weyne buu yidhi wallaahi baa nankooda u rumaynaynay abijahl wuxuu naarta la galay qabiil buu difaacayey suu reeruu difaacayu naar galay reer hebel hadday nebi heleen buu leeyahay annaguna aanu nebi weynay kooda raaci mayno haddii aanan nebi helaynin nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa inuu nebi yahay dee mucjizaadkiisii baa muuqday dhaqankiisii baa muuqday akhlaaqdiisii baa muuqdatay waxyiga kusoo degayaa muuqday cid waliba waa garanayso aragtaa inuu nebi yahay laakiin masaalix kale dadku markay masaalixda ilaashanayaan hiraqal boqorkii la odhan jiray markii looga warramay nebiga calayhi salaatu wasalaam tu waraaqu diray nebigu uu akhriyo looga warramay ee uu waraystay nimankii safarkee u yimi oo afar iyo toban su-aalood ama saddex iyo toban su-aalood weydiiyey ee backgroundkii nebiga o dhan loo sheegay ayuu wuxuu yidhi sidaa a sheegaysaan hadduu yahay halkaa aan fadhiyaa buu qabsan doonaa haddaan awoodana waan dhaqaaqi lahaa buu leeyo meeluu joogo haddaan tegi karayo cagihiisaan maydhi lahaa buu tilmaamaya dabeetana wuxuu isugu yeedhay xaashiyadii qoortooyadoo dhan iyo wadaadadii kiniisadda iyo wixii o dhan buu isugu yeedhay wuxuu ku yidhi warrinkaasi wuxuu sheegayaa waa xaqa aan raacno albaabadana wuu soo xidha meeshii uu kula shiraya albaabadu wada xidhay tana wuxu ninkaasi waa xaq wuxuu sheegayaa aan raacno mar qura la qayliyo waa la cararay bes soo noqda buu yidhi idinkaan idin eegayo un mawqifkiinu meeshuu taagan yahay dee kursigu waaye yaalana siyaasiyiintu diin la-aanta in badan kursigaa badda oo haddaad kursigaa ka riix mayso wuxuu is yidhi kursigaaga hawaaye marka hiraqal wuxuu naarta ugu xagga gaalnimada ugu sii socday wuxuu ilaalinaya kursiga idan nebi maxamed inuu xaq iya wuu garanayay odagan yahuudiga markaa inankiisii wuxuu ku yidhi yaraa aic abalqaasim waxa uu kuu sheegaya aqbal dabeetana wiilkii yaraabaa ashahaatay islaamay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam uu ku farxay markaa islaamnimada wiilkan yara wuxuu leeyahy alxamdu lilahi aladii anqadahu min الnaar waxaa mahadle waan mahadinaya waxaan ammaanaya ilaahay kaa yar naarta ka badbaadiyey wiilkaa u shaqaalaah buu nebigu wuxuu kala cabsi qabay inuu naarta galo idinku kuwa idin shaqaalaha maxaa ku samaysaan badiinta u sheegay miyaa leedii mise waxaad tidhaahdaan markay sii baxaysana sii baadh inta kalena ha shaqaysaw yani materialkun baa ka fekertaan waxay dadkana badbaadisaan hadduu kaa soo horbaxo qof bini aadanaoo gubanayo dab sudhanya maxaad samayn lahayd waxaad isku dayi lahayd inaad damiso socankaa ma aha qof bini aadan oo gubanaya hadduu kaa soo horbaxo asaad baktiin karto waxaad isku dayi lahayd inaad inaad damiso qof bini aadam oo indhale hadduu ka horbaxo god daba ku socda maxaad yeeli lahay meeshanoo dab ka shidan yahay labada indhoodna ula iyo uu kusii socda maxaad samayn lahay waad ka qaban lahay xataa haddaanad ka qaban karin waad qaylin lahay warka joog ka joog baad odhan lahay waayo waxaad ka naxaysaa qofka bini aadamku inuu meesha ku dhaco kuwa naarta kusii socda waa sidaa dadkana aad arkayso ee gaalnimada kusii socda waa indhalaayiin meel adagna waa ku socdaa waahayd inaad diinta u sheegtaan oo anfacdaan aakhiradood iyo adduunkooduba markaasuu anfacmaya wiilkaa yar nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dadaalayay inaanu gaalnimo ku dhimanin dabeetana intuu gurigoodii ugu tegay isagoo bukoo jiifa ayuu wax u sheegayay innaguna kuwii gurigeenna joogay baynu wax u sheegi kara laanahay kuwii gurigeennaba joogay daa inaynu gurigooda ugu tagnee ayaynu wax u sheegi kara laanahay idan ayuha alaxiba qofka muslimka ah waxaa la rabaa inuu qof naafica noqdo qof wax tara inuu noqdo muslimku inuu wax matare noqdo maaha inaydin meesha u timaadaan dadka jeebabkooduna ina baadhataana wixii lacaga inta gurataan inaa iska tagtaan dabeetana maaha muslimku kaa ah. caalamulislaami duni maanta waddanka maanta muslimiin ugu badan niman tujaaroo muslimiin baa tegay inoo diinta u sheegay oo islaamiyey soo waddan indonesiya la yidhahdo maydan maqal ama dadkan malayga la yidhaahdo waa dhowr boqol oo milyan xawaalay saddex boqol oo milyan waddan muslim oo ka badani ma jiro waddanada muslimiinta o dhan iyaga ugu badan maca dalik jihaadna laguma furanin cid kalena ma tegin waxaa la yidhaha niman tujaaro muslimiin baa tegey dabeetana nimankaa dhaqankoodii iyo akhlaaqdoodii iyo waxsheegoodii unbay ku islaameen idinku idinkoo tujaara maba idaan imanaya idinkoo faramadhan baa timaadeena markaa lacagtii ka ururiseen ma u sheegteen markaa war islaama oo ilaahay diintiisa qaata oo qofka muslimka waa inu waxtar noqdaa waa in wax laga faa'iidaa haddaad wax adduunye ku kordhin karta ku kordhi haddaad wax aakhiro ku kordhin kartana ku kordhi weliba midna waan kuu sheegayaa alcibaada almutacadiya baa ka nafci badan alcibaada alqaasira cibaadada gudubta ayaa waxay ka fadli badan tahay cibaadada kooban ee gaaban maalan adigu maalintii imise salaadood baad tukan kartaa shantaada faralka iyo waxoogaa sunnayaale bes soo intaa maaha waxaa jirta dariiqo kaloo aad salaado badan u tukan karto mid aan tukan haddaad salaada u tilmaamto u tukado markuu shantiisa tukadaba adna shan kalea lagu qoraya toban baad tukataa markaa adugu haddaad afar diinta ku soo darto waxay shaqaystaan oo dhan iyagana waa loo qoraya adna waa laguu qoraya la adaa sababay maanta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qof kastoo islaama intuu ajar leeya in leeg buu leeyay waayo isagaa sabab inoogu ah inay diintani maxay inay soo gaadho saxaabada maxaynu u leenahay rag la gaadhaya maaha dee diinta iyagaa soo xambaaray wixii muslim ka dambeeyo o dhamme waxay shaqaystaan saxaabada gaadhsiisay miisaanka saxaabaday saaran yihin culammadii waaweyneed imaamu shaafici wixii madhabkiisa ku dhaqmay oo dhami isaga miisaankiisay saarmayaan idan qofka muslimka ahi qaab labaadee uu cibaadaysan karaa jiroo ah cibaada mutacaddiya inuu la yimaado inuu qofkan sabab ugu noqdo inuu khayrka sameeyo nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu tilmaamayay man dalla calaa khayrin falahu midlu ajru faacilih ninka dadka khayrka u tilmaamaa wuxuu la mid yahay baa la yidhi sidii kii sameeyey haddaad wanaag dadka u sheegto in leeg baad leedahay keebaa idiin roon markaa inaad waxoogaa xoolaa heshaan iyo inaad waxaa soo ajira heshaan inaad waxoogaa xoolaa helno ayaa laga yaabaa waktigeena inta ugu badan le inaynu ku bixinno ajarku waa iska shan salaadoodoo qalalan oo aan in badan ba ilaahay la xusin salaadana waxaa la aqbalaa un intaad ilaahay ku xusto nabigu alayh isalaatu wasalaam waa ka tilmaamaya qof baa tukada dabeetana aan salaadiisa lahayn ilaa tusucaha humunuha wuu soo waday nebigu qaar baa toban meeloodoo meel leh sagaal meelood oo meel leh meelood oo meel leh waa la soo waday idaan isku mid ma nihin mid baa ten percent le twenty percent thirty percent qofba inba ajar helaya saf qurana waa ku wada jira qof walba ajarkiisu wuxuu ku xidhan yahay inta uu iimaankiisa iyo soo jeedkiisa iyo xusku ilaahay xusayaa uu yahay ajar la-aantaadu waxay ku xidhan tahay intaad bakhaarkii joogta ee wax rarays haddana aad halkan taaganta safkana aad ku jirto meel kale aakhiro salaaddii maa tukan lagu odhan maayo lagu qabsan maayo laakiin de qabsi qura kama hadlayna waxaynu ka hadlaynaa inaynu ajar helno ajarkuse wuxuu ku xidhan yahay inta aada markaasi cibaadaadkaasi samaynayso waxaan leenahay markaa cibaadada mutacaddiga ah ee gudubta oo ay ka mid tahay taa aan sheegaynee ah inaad dadka diinta gaadhsiiso oo islaamka u sharaxdid qof waliba wuu helayaa cid isaga ka liidata maalan haddaad adigu faatixada si fiican u taqaano dadka waxaa ka buuxa qaaraan faatixada aqoon dee kuwa haddaad u dhigto adna ajarkii baad helaysa idan qof aan wax sheegi karini ma jiro qof aan wax dhigi karini qof aan dad waanin karini ma jiro sidaa awgeed waxaan leenahay nafcigu cibaado mutacadiya inuu noqdo ayaa kaaga khayr badan walidaalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam caliy bn abi aalib markuu u diray dagaalkii khaybar baa la galay maalintii koowaad baa la furan kari waayey qalcado waagii hore waxaa jiri jiray dee derbi weyn oo laisku soo wareejiyo oo magaalooyinku leeyihiin oo xeryaa dagaaladu leeyihin oo waxaana leeyihiin oo aan socotadu waranka kan sitay iyo faraska kan watiyo waxaan oo dhamme aanay geli karin in la burburiyo mooyaane markaa meelihii qalcadaa waa la geli kari waayey maalintii hore dagaalka laguma guulaysan maalin labaaddii laguma guulaysan maalintii dambu nabigu yidhi nin ilaah iyo rasuulkiisuba jecel baan calanka u dhiibaya raayada ayaa ciidanka hogaaminaya dabeetana nebigu dadkii wuxuu yidhi calimee waxaa la yidhi wuu bokooraysan yihi ramad baa ku dhacay daaf u yeedha buu yidhi oo waa ugu tufo u duceeyey ilaahay indhihii waa u bixiyey dabeetana calankaa loo dhiibo waxa la yidhi ciidanka hogaami maanta adigu cali markuu ciidanka hogaaminaya nebigu uula dardaarmo haddaad ciidan dagaal gelaya la dardaarmayso maxaad kula dardaarmi lahay dagaalka si fiican u gala meeshiina yaan meella la ydinka soo dhicin saacinkan maaha janan ciidan wato ciidan meel gelaya qofka caadigii wuxuu kula dardaarmi lahaa ma waa waxaa laakiin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dardaarmayaa waxa weeyaan dadkaas inay badbaadaan buu jecel yihi dadku inay badbaadaan ayuu jecel yihi sidaa awgeed buu nebigu wuxuu u tilmaamay cali waxaa laga yaabaa dadku dagaalka markay galaan haniimo iyo xoolo iyo waxbaa lasoo helaya nebigu wuxuu ku yidhi lan yahdiya allahu bika rajula waaxida mid qudha inuu kuu soo islaama wuxuu kaaga khayr badaya galacsaas xoolo badan inaa furataan waxa ka fiican buu nebigu leeyahy in qof quri diintaa ugu yeedhaan oo islaamo saa daraaddeed dee dadka dagaalka laguma qaadamana waxbaa loo sheegaa oo ka horeeya markaa nebigu wuxuu dareensiinaya cali bnu abi aalib qasdigu inuu yahay dadkan in la badbaadiyo qasdiga koowaad inuu yahay maxay dadka in la badbaadiyo badbaadadaa dadkuna inay uga fiican tahay adduun dhammaantii xoolo la hela iyo waxaasoo dhan inay ka fiican tahay waxay isweydiinta leh marka oo u baahan dadka muslimiinta inay xoog uga fakeraan sidii cibaadadaada aada u badin lahayd ee ilaahay subxaana wa tacaala khalqigiisa oo dhami kuugu ducayn lahaa masale nebigu wuxuu tilmaamayaa ina allaha wa malaa'ikatuh wa ahla asamaawaati waalard xata annamla fii juxriha wa xata alxuut ilaahay iyo malaa'igtiisa iyo dadka samada waxa samada degan iyo waxa dhulka deganba xataa quraanjada buu nebigu leeyahay godkeeda ku jirta ama kalluunka badda ku jira layusalluuna waxay ku sallinayaan waxay ilaahay naxariis weydiinayaan ilaahayna uu dembigooda dhaafaya ayo calaa mucallimi اnnaasi اlkhayra dadka qofka khayrka bara dadka qofka samaha bara innaga waxaa laga yaabaa waxaynu samaynayn oo dham inay maaddo u badantay oo xataa dadka khayrka dhigaya hadduu shaqo ka yaro fiican helo inuu iskaga tagaa baa laga yaabaa tenshankiina sii jeeda marka soo golo sheekh calaa kullin nabigu calayhi الsalaatu wasalaam waxau inoo tilmaamayaa ilaahay rabu الsamaawaati wاlard iyo malaa'igtiisa iyo malaa'igta tirada badan lee samada degan ama ciddii samada degan iyo waxa dhulka degan ilaahay uu nebigu ka gaadhsiiyey habad namla udhaanjo god ku jirta ama kalluun bad ku jira kolay ku tahay intaasoo dhammi inay ku sallinayaan ilaahay salligiisuna oo dambi dhaafku ku siiyo intan kalena waa kuu ducaynaya rabbay kuu baryayaan intaasoo dhammi maxayyay u ducaynayaan waa mucallimi nnaasi alkhayra xadiiska imaamu tirmidi baa warinaya waana xadiis saxiixa calaa mucallimi nnaasa alkhayra qofka dadka khayrka bara qiimaha intaa leeg wax dhigista dadka ama wanaagga dadka loo sheega ma inoogu fadhiyaa xataa kuweena dhigaya mise shaqo ka yara mushaahar badan adaad hesho waad iskaga tegaysa yani waxayna waxaa laga yaabaa inay maadaama ku qiybaysantahy haddii shaqada khayrkoo la dhigo meel lacag ka yara badanaad aad helaysa inaad xaggeeda iska qabataa bay u badan laakiin qofka muslimka wuxuu ku xisaabtaa salaf ulumma qaar baa afartan sano kao meel u fadhiyay inay dad qur-aan u dhigaan iyagoo wax kasta samaysan karayay le waxaanu maqalnay nebigo le calayhi salaatu wasalaam khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah bimujarad inuu xadiidkaa nabiga maqlay calayhi salaatu wasalaam uu nabigu leeya waxaa idinku khayr badan waxaa idinku fiican xagga alle waxaa ugu raganimo badan qofkii ilaahay kitaabkiisa bartay waxyigii samada ka yimi dadkana u dhigay oo gaadhsiiyey waxyigaasi haddaba waxaan leenahay qofka muslimkaa ah, nebigu calayhi salaatu wasalaam hadduu ku tilmaamay khayru nnaasi anfacuhum linnaas dadka waxa u khayr badan ka dadka ugu anfaca badan leh anfacaa uu soo gaadhsiiyey carabtu berigoodii jaahiliyada waxba iska akhrii jirto dadka ku tufi jirtay ilaahayna waa ku bogsiin jiray qaar ka mid a markaasay qaar yidhahdeen ilahay rasuulkiisiiyo waxbaanu ku tufnaa dadke eh, bal ka warrama bal iisoo bandhiga buu yidhi ii sheega waxaa tuftaan wuxuu yihi wixii bay u akriyeen dabeetana wuxuu nebigu yidhi mar haddaanu shirki iyo ilaahay khayrki iyo la bariyo waxaa isku jirin iska wada ku tufa hadday dadka anfacayso kadib buu nebigu wuxuu leeyahay dadka waxa uu haddaad walaalkaa caawin karto haddaad walaalkaa anfici karto falyafcal ha sameeyo ninkii walaalkii caawin karaa caawimadaad caawimaysa ama nafcigu taluu noqon karaa aada siisoo fiican talo fiican oad siisuu noqon karaa tilmaamaad siisaa buu noqon karaa wax sheeg buu noqon karaa wax siin buu noqon karaa wax allaaliya waxa dunida laysku anfaco noocuu doonaya ha ka ahaadee buu noqon karaa wuxuu mar labaad noqon karaa oo kaa ka sii fiican qofka aakhiradiisa inaad anfacdo oo ah inaad caqiidadiisa u saxdo oo ah inaad cibaadadiisa u saxdo oo inaad akhlaaqdiisa u saxdo oo ah wuxuu aakhiro iyo adduunba ku badbaadi lahaa inaad u sheegto marka kelmadda waxaan kusoo koobaya anigu dhankayga hadduu nebigu yidhi dadka ninkaasaa ah u anfac badan ambiyadii iyo saxaabadiibana laga tilmaamayo dadka inay anfici jireen fii dunyaahum wa fii ukhraahum wixii adduunkooda ku saabsan iyo wixii aakhiradooda ku saabsan bay inay anfacayeen dadkiina dhulkan joogaa waxaa laydinka baahan yay xoogsiga lacagta qudh inaanu idiin muuqane xoogsiga aakhira inuu idiin muuqdo oo aakhiradiina inay u xoogsataan xoog sidii ugu fiicanee aakhirana waa inaad diinta xambaartaan oo faafisaan oo muslimkana gaadhsiisaan kuwaan muslimka ahaynna ee gaadhsiisaan oo ilaahay diinteedu diintiisu ay faafto saasaad adiguna ajarka ugu badan ku helaysaa wa sala allahuma calaa muxamadi wacala alih wasaxbi wasalam walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin